رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii rasuulkaanu ku jirnaa weli khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar waxaana noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu u tilmaamay asxaabtiisa inay aadaan oo ay xabasho u kici timaan markii dambana ilaahay inuu ka badbaadiyey raggii shirqoolka loogu diray ee la damcay in dib loo soo celiyo hadiyooyinkooda u celiya buu yidhi najaashi labadii oday ee qoraysh ka socotay ayagoo maqbuuxin ah oo dullaysan bay soo noqdeen muslimiintiina waxay ku nagaadeen dhulka xabasha bikhayri daarin maca khayri jaar xayrat lmushrikiin mushrikiinta wareerkoodii xiiradii iyo wareerkii markaa ku dhacay walammaa markii muniya la imtixaamay walammaa mar allaala markii muniya la ibtileeyey almushrikuuna mushrikiintii lagu imtixaamay bilkhaybati hoogii iyo dulligii iyo walfashal fashalkii ay ku fashilmeen fi istirdaadi almuslimiin soo celinta muslimiinta inay dadka muslimiinta ahaa ee min alxabashati ay ka soo celiyaan ay ku fashilmeen istashaatuu way gubteen marka way horeen ayagoo dhanba khadaban carray la horeen oo ay la gubteen wakaaduu waxay sigeen yatamayasuuna inay go'go'aan haydan xanaaq dartii xanaaq dartii inay la go'go'aan ayay sigeen oo wayanqutuuna wayanquduuna wayanquduuna marka waxay u dhaqaaqeen calaa baqiyati almuslimiina muslimiintii intii hartay ee aan dhulkaa xabasho aadin badshan qabashay kula dhaqaaqeen inay balqabtaan walaa siyamaa maba ula sii jirinba waqad kaanuu waxay ahaayeen walaa siyamaa waxaaba ka sii darnaa waqad kaanuu inay ahaayeen yarowna kuwa arkaa waxay arkayeen baa la yidhi ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam maadin inuu sii wato fii dacwatihi dacwadiisa wayanquduuna waxay u sii gudbeen calaa baqiyati almuslimiin muslimiintii intii hartay babshan ayay ula gudbeenay ula dhaqaaqeen qabasho walaa siyamaa maba ula sii jirinba waqad kaanuu inay ahaayeen yarawna kuwa arkahayay ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam maadin fii dacwatihi dacwadiisa inuu sii wato walaakinahum laakiinse ra'ow waxay arkeen anna abaa qaalib qaa'imun inuu yahay kii u taagan binusratihi u gargaaridiisa nebiga inuu u gargaaruu abi aalib u taagan yahay rakma atahdiidi ayadoo ay jirto hanjabaad waalwaciidi iyo guudin ashadiidi ee adag tahdiid iyo cagajuglayn waciid iyo hanjabaad iyo guudi adag ayadoo loo soo jeediyey weli waa sii wataa faxtaaruu way wareereen marka mushrikiintii fii amrihim amarkooday ku wareereen walam yadaruu waxay ogaan waayeen way kala garan waayeen maadaa yafcaluun waxay samayn lahaayeen tallaabo walba way isku dayeen wax walba way sameeyeen dacwadiina way sii socotaa ninkii abii taalib ahaa oo ayagu ku diin ahaa si kastay ugu hanjabeen way ugu cagajugleeyeenna weli maxamed nebi buu garab taagan yahay waxay ku wareereen arrintooda waxayna ogaan waayeen waxay samayn lahaayeen fa rubbamaa waxaa la arkaa oo badnayd halabat inay ka qaalib noqoto calayhim korkooda aldaraawatu carada xanaaqa iyo carada inay marka gool mid ka adkaato aldaraawatu carada fa caaduu waxay ku laabteen marka ila tacdiibi cadaabid iyo watankiili ciqaab binnebiyi sala allahu calayhi wasalam in nebiga tacdiib iyo tankiil lagu sameeyo ciqaab iyo wixii iwa biman baqiya intii hartay macahu asaga micigiisa oo min almuslimiina muslimiinta markaa ka mid ah taasi way ku dhaqaaqayeen wa rubbama waxaa dhici jirtay mararka gobol ka mida fataxuu inay furaan baaban niqaashi albaab lagu niqaasho lagu wada hadlo wadahadal albaabkiisa iyo waljidaali dood wa rubbamaa waxaa dhici jirtay oo badnayd caraduu inay u soo bandhigaan rasuulka al arrakaa'iba dalab waxaa u baahan tahay gabar qurux badan ma rabtaa lacag ma rabtaa rakaa'ib inay sameeyaan dalab iyo waalmuqriyaati waxyaabaha dadka kediya waxyaabaha muqhriyaadkee dadka soo jiita inay rasuulka u soo bandhigaan wa rubbamaa waxaa dhici jirtay xaawaluu inay isku dayaan almusaawamati gorgortan walliqaa'a iyo kulan fii muntasifi atariiqi waddo dhexdhexaada laysugu yimaado in dhexdhexaadnimo laysugu yimaado wa warubbamaa waxaa la arkayay fakaruu inay ku fakareen xataa fii qatli الnabiyi nebiga dilkiisa sala اllahu calayhi wasalam iyo waalqadaa'i ciribgoyn iyo tirtirid iyo afjarid calaa dacwati alislaami lasoo afjaro dacwadan islaamka yaa wada moxamed soo ma aha ha la dilo haddii la dilana waxaa istaagaysaa dacwada waalqadaa'i iyo in la afjaro oo lasoo xiro dhanba calaa dacwati alislaami ilaa anna shay-an laakiin shay oo min daalika arrintaa ka mid ah lam yujid lama helin lahum ayaga nafcan wax waxtar ah uma ay faa'iidaynin wax waxtar ah intaasoo dhan oo ay sameeyeen walam yuusilhum maysan gaarsiinin ilaa ila almuraadi dantii iyo muraadkii ay lahaayeen balse kaanad waxay noqotay natiijatu juhuudihim dadaaladooda natiijadii ka soo baxday alkhayba waxay noqotay hoog waalkhusraan iyo khasaaro waxaas ay isku dayeen oo dhan hoog khayb iyo khasraanay noqotay wa fii maa yeli sida soo socotaan nuqadimu waa soo bandhigi doonnaa suuratan qaab musaharatan la soo yareeyey likullin min daalika dhammaan arrimahaan soo sheegnay arrimaha aan soo sheegnay isku xawileenay isku dayeen wax faa'iidaa lagama helin laakiin haddaa soo sardin doonaa attacdiibu wuxuu ka bilaabay cadaabitaankii wa muxaawalatu alqatli iskudaygii dilka nebiga sala allahu calayhi wasalam tacdiib in muslimiinta lagu sameeyo iyo weliba nebiga iyo in laysku dayey in rasuulka la dilo kaana min aabiici kaana min alطabiici dabiicada iyo sida dhaqanka aadanaha uu yahay wuxuu yahay an yacuuda inay ku laabteen almushrikuuna mushrikiintii ilaa daraawatihim dagaalkoodii abaxanaaqii ay qabeen bacda alfashali fashalkii ku dhacay kadib wa ficlan dhabtiina caadu waxay ku noqdeen oo ay ku laabteen ila shiddati ad adaygii waalbadshi qabashadii bilbaqiyati albaaqiyati min almuslimiin baqiyadii hartee baaqiga ka noqotay muslimiinta ee aan xabasho aadin inay xoog u qabtaan balse iska daaye maddu waxay ku taageen aydiyahum gacmahooda ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam dhanka nebigay gacan u taageen fa min daalika waxaa ka mida arrinta gacan dhaafka nebiga lagu sameeyey anna cutbata bin abiilahabin abiilahab wiil uu dhalee cutbo la yidhaahdo ayaa ataa wuxuu u yimid annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu markaa u yimid wa qaala wuxuu yidhi huwa asagu yakfuru wuxuu ku kufriyey biladii danaa fatadallaa fakaana qaaba qowsayni aw adnaa huwa asaa is haystaa midkaan ku ag taagan waa cutbe yakfuru wuxuu ku kufrinayaa biladii kii danaa soo dhowaaday oo fatadallaa soo raaracsanay oo fakaana ahaaday qaaba qowsayni laba qaansa qaabkood iyo qadarkooda ow adnaa ama wax ka sii dhow jibriil buu la jeedaa uma intaa ka bacdi tasallada wuu ku dirmay wuxuu isku salliduu isku ku dirmay calayhi rasuulka korkiisa bil adaa dhib inuu ku sameeyo washaqa wuxuu jeexjeexay qamiisahu nebiga qamiiskiisii watafala wuu tufay wanafa watafala dheh wuu tufay fii wajhihi wejigiisana candhuuf buu ku tufay sala allahu calayhi wasalam nebiga wejigiisii shariifkaa buu damcay inuucan ku candhuufo ilaa laakiin maradii way go'go'day anna albuzaaqa candhuuftii rajaca waxay ku soo noqotay calaa cutbata cutba nebiga ma aysan gaarin ee candhuuftuu rasuulka u turfay dhankiisa asay markaa ku soo noqotay faqaala rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay marka wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow arsil dir calayhi cutuba kalban ay ku dir oo min kilaabika eeyahaaga ka mid ah waa habaaray nebiga ay eeyahaaga ka mid ah ilaahayow ku dir fakharaja wuu soo baxay cutayba dheh cutaybaan dhihi lahaa macnaha ninkii cutaybe ahaa allaahuma ilaahayow macnaha ilaa ana albusaaqa rajaca calaa cutayba cutaybay ku soo noqotay faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi allaahuma arsil allow dir calayhi korkiisa kalban ey oo min kilaabika eeyahaga ka mid ah fakharaja cutayba cutayba wuu baxay fii ragbin jameeca saafirley ah oo ila shaami shaam u socotay xaggeeda ayuu raaco shaam buu u baxay falamaa nazaluu markii ay degeen ragbigii fi طariiqi waddada taafa bihim alasadu libaaxa kusoo wareegay libaaxaaba yimidoo ragbigii iyo kooxdii uu ku dhex jiray yuu saa ugu wareegayaa faqaala cutayba wuxuu yidhi huwa asagu aakilii wallaahi waayo cuna kankii ii cunaaya waayo buu yidhi kamaa dacaasuu u habaaray muxamed calaya dushayda ilaa muxamed baa igu habaaray qatalanii waa i dilay muxamed wahuwa bimakkata asagoo maka jooga wa ana aniguna bishaami shaam aan markaa joogo falamaa markii naamuu ay seexdeenna jacaluuhu waxay yeeleen kii ay libaaxa ka cabsanayey fii wasatihim dhexdooda dhexdaa la geliyey walaakin jaaءa alasadu laakiin libaaxii waa yimid waakhadahu bira'sihi madaxiisuu soo qabtay min bayni alibili xataa geel fara badan baa lagu wareejiyey si uu geela u cuno libaaxa cotoodana uu markaa u dhaafo geel muu rabaa hilib ma rabin amar alluu ku socday subxaana wa min bayni alibili geela dhexdooduu kala baxay iyo wannaasi dadka waqatalahu wuuna markaa dilay wa min daalika arrintaa waxaa kaloo ka mid ahay dhibka nebiga gaarsiiyeen ah oo ay damceen inay dilaan anna cuqbata bin abi muciid ayaa wadi'a wuxuu kula istaagay birijlihi lugtiisa calaa raqabati alnebiy nebiga qoortiisa sala allahu calayh wasalam wa huwa saajidun asagoo sujuudsan rasuulka oo sujuudsan baa cuqba bin abi muciid madaxa iyo qoorta uga joogsaday cabbaar buu ku istaagsanaa wuuna ku xoog istaajiyey xataa kaadad ilaa ay u dhowaatay sigtay caynaahu labadiisa indhood tabarisaani inay bannaanka u soo baxaan inay soo muuqdaan ayuu ku taagnaa wayu'khadu waxaa laga qaadanayaa min siyaaqi alxawaadidi dhacdooyinka kaxayntooda ana almushrikiina mushrikiinta bacda fashlihim fashalkooda kadib fii shataa muxaawalaatihim iskudayaalkoodii kala duwanaa kadib ay ku fashilmeen likafi dacwati say dacwada u istaajiyaan akhaduu inay gudagaleen oo ay bilaabeen yufakiruuna inay fakaraan bijiddin si dhab ah ay ugu fikiraan fii qatli اlnabiyi nebiga dilkiisa sala اllahu calayhi wasalam walow addaa haddii ay dhacdo xataa daalika arrintaa walow addaa hadday kalliftay keento xataa daalika arintaa dilka nebiga ah ilaa safki dimaa dhiig uu qubto xataa ha baaba'o oo qabiilqabiil ha laysku laayo haddii la rabee mar uun moxamed in la dilo wa mimaa kii yadullu tusinaya wa mimaa waxa yadullu ku tusay calaa daalika arrintaana waxay tahay in nebiga la dilo anna abaa abaajahal ayaa qaala wuxuu yidhi yowman maalin liquraysh wuxuu ku yidhi inna muxammadan muxammed qad abaa wuu diiday ilaa maa tarawna waxaan aad arkaysaan maahane oo ah min caybi diinina diinteenna inuu ceebeeyo wa shatmi aabbaa'ina aabbayaalkeen inuu aflagaadeeyo wa tasfiihi axlaamina kuweenna caqliga badan inuu doqonnimo ku sheego wa shatmi aalihatina ilaahyaalkeenna caydooda intaa ma ahee wax kale wuu diiday wax kale wuu diiday inuu markaa sameeyo wa innii anigu buu yidhi abuujahl ucaahid ullah ilaahay waxaan ballan kula gelayaa la'jlisanna fadhiistee oo fadhiistee lahu asaga bixajarin dhagax baan la fadhiisan doonaa oon ku sugi doonaa ma utiiqu aanan awoodi karin xamlow xambaaritaankiisa dhagax xataa ani aan qaadi karin oo qaaditaankiisu dhib uu igu yahay ayaan la fadhiisan doonaa fa idaa sajada markuu sujuudo fii salaatihi salaadiisa fadahtu waxaan ku burburin doonaa oon ku sii daynayaa bihi dhagaxaa ra'sahu madaxiisa faaslimuuni idhiiba markaa cinda daalika marka agteeda haddaan moxamed dhagaxa madaxa uga burburiyo iga baxa meesha oo isallimoo ii dhiiba reer bini cabdilmanaafir dadkiisa ah aw imnacuuni ama idifaaca labadaa idinka idin jirtaa falyasnac ha sameeyaana bacda daalika markaa kadib banu cabdimanaaf maa badaa lahum wax allaale waxay doonaan wixii ay ka badin waayaan waa nebiga dadkiisii ha sameeyaano qaaluu waxay dhaheen saaxiibadii wallaahi laa nuslimuka lishayin abadan allaan ku dhaaranaye shay weligan kugu salimi mayno famdig guda oo sameey limaa turiidu waxaad doonaysid abiijahalow fuli oo dil ninka haddaad doontid falamaa asbaxa markuu waabariistay abujahal akhada wuxuu soo qaatay xajaran dhagax oo kamaa wasifa suu ku tilmaamay ah weynaantiisa wa jaa'a rasuulu wuu yimid sala allahu calayhi wasalam abii jahalna meeshaasuu dhagax la fadhiyaa fa qaama waa istaagay nebiga yusallii asagoo tukanaya wakaddad way soo dheelteen oo way soo jarmaadeenoo way soo kallaheen qurayshun qurayshna fii andiyatihim meelay fadhiisan jireen waadiyaalkoodii andiyooyinkoodii bay u soo kallaheen yantadiruuna ayagoo sugaya maa yafcaluhu abuu jahal wuxuu abuu jahal sameeyo abii jahal wuxuu sameeyey sugaayeen wa aqbala abuujahalna wuu soo qaabilay xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday uma kabacdi xataa danaa ilaa uu dhowaaday rasuulku wuu dhowaaday si dhagaxa ugu dhufto uma rajaca wuu soo noqday abuujahal munhaziman asagoo jaran asagoo munhazim ahoo jaray muntaqican muntaqican uu doorsoomay uu isbedelay lownahu midabkiisii mascuuban asagoo ah mid mascuub ah mid aad u cabsanaayo marcuub ahoo la cabsi geliyey qad yabisad ay qallashay yadaahu labadiisa gacmood calaa xajarihi dhagaxiisii ay ku qalaleen gacantii dhagaxa maba ka fuqaayaba saasuu markaa u haayaa xataa qadafahu ilaa uu ka tuuray uu ka riday min gacantiisa faqaalad lahu waxay u dhaheen quraysh maalak maxaa kugu dhacay yaa abalxakam abalxakamow maxaa dhacaysaan qaala wuxuu yidhi qumtu waan istaagay liafcala inaan sameeyo maa qultu wixii aan idin idhi albaarixata xalay fa carada lii waxaaba ii soo banbaxay faxlun awr oo min alibili geela ka mid ah awr baa ii soo baxay oo geela ka mida maa ra'aytu ma arkin midla haamatihi madaxiisa oo kale wa qasaratihi qoortiisa oo kale wa anyaabihi miciyadiisa oo kale lifaxlin awr leh qatun weligay awrkaan weligay ma arkin buu yidhi qoortiisa say u weyn tahay madaxiisa miciyaalkiisa fahamma bii wuxuuba sigayba ayaa kulmi inuu i cuno inuu aniga xataa i cuno ayuu markaa u dhowaaday qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam daakaa jibriil waaye low danaa jibriil buu ahaan lahaa hadduu soo dhowaan lahaa abujahal la akhadahu wuu qaadan lahaa asagoo dhan darkiisa meel jira la weyn lahaa waa lala tegi lahaa uma xadada waxaa dhacay maa shay huwa asagu ashaddu min daalika arintaa ka daran wa ankaa oo ka yaab badan arrintaasoo lalama yaabin hadda tukad daran baa dhacday oo wa ankaa ka ciqaab badan wadaalika waxay ahayd anna qurayshan qoraysh ayaa ijtamacuu waxay kulmeen yowman maalin fi lxatiim bay ku kulmeen xatiim waa meeshan xatiim la yidhaahday xijri ismaaciilka ah waa intare kacbada bannaanka uga baxsan derbiga yaree gaabanee saa u wareegan waa soo marnaya markii qoraysh nafaqadu ay ka yaraatay yay ka bixiyeen gadaal bayma u bixiyeen macnaha oo way gelin waayeen kacbaday ka mid tahay xatiim ayay isugu yimideen watakallamuu waxay ka hadleen fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga saan waayo kan waayo fa baynamaa waqti hum ayagoo kadalika xaalkoodu sidaa yahay iطalaca calayhim waxaaba ku soo baxay rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam badaa wuxuu iska bilaabay yatuufu wuxuu guda galay inuu bilaabo yatuufu bilbayt inuu beyt ka tawaafo falamaa markii mara uu soo maray bihim xaggooda hamasuuhu way u iljabiyeen curifa waa la aqoonsaday daalika arrintaa fii wejhi wejigiisa aad buu uga xumaaday uma haddana mara bihim wuu soo maray ahaaniyata mar labaad fakhamasuuhu way u iljabiyeen bimidlihaa sidii oo kale fa curifa daalika fii wajhihi wejigiisaa laga aqoonsaday uma kadibna mara bihim athaalita mar saddexaad buu soo maray fahamasuuhu bimiliha sidii oo kalay sameeyeen oo way iljebiyeen fawaqafa rasuulku markii saddexaad waa istaagay uma kadib qaala wuxuu yidhi atasmacuuna ma maqlaysaan yaa macshara qoraysh qoraysh macshartaydii amaa waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laqad ji'tukum waxaan idinla imid bidabxi gowrac waa idinqalayaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam bidabxi ciqaabkiinaad leedihiin alla agtii faakhadat ilqowm qoomku waxay ku noqotay kalimatahu kelimadiisii faakhadat ilqowm qoomkii waxaa qabatay kelimatahu rasuulka oraahdiisa meel weyn bay uga dhacday kaanna calaa ru'uusihim waxaad moodaa madaxyaalkoodu inuu taa'iran shimbir waqac uu ku soo degay in madaxooda shimbir uu ku soo dhacay xataa ina ashaddahum ilaa koodii ugu darnaa nacaybka fiihi rasuulka layarfacuhu uu xasiliyey ama uu dejiyu qanciyey biaxsani maa yajidu waxa uu heli karo waxa ugu fiican raalli ahaa arsaa ha yeelin macnaha xataa kii ugu darnaa xagga cadaabidda hadal fiican uu rasuulku kula hadlay falammaa kaana alhad maalintii ku xigtay iyo berri markii la gaaray haddana ijtamacuu way soo kulmeen kadaalika sidii oo kale yadkuruuna ayagoo xusaya amrahu arrintiisa iطalaca calayhim wuu ku soo baxay haddana rasuulkaa gees uga soo baxay fawafaduu ilayhi way ku soo boodeen wafbata rajulin waaxid hal nin oo kale suu rasuulku u soo socday hal mar intay istaageen yay ku boodeen fa akhaduu waxay qabteen bimajaamici ridaa'ihi go'iisa meeshuu ku kulmo wa qaaluu waxay dhaheen anta adimiya alladii midka tanhaanaa naga reebahaya camaa kaana yacbudu aabbaa'una aabbayaalkeen waxay caabudi jireen qaala wuxuu rasuulka ana daak waa aniga buu yidhi fanfaduu way ku yaaceen calayhi korkiisa korkiisay ku carareen xataa yaxuuhu haada midkaan dheh yaxuuhu dadkuu guwaabinaya dila garaaca wa haada midkaan yubalbiluhu dadkuu ku kicinaya warkii waaye tuma bidcigi wa aqbala waxaa soo qaabilay cuqbata bin abi muciid falawaa wuxuu ku laabay hawbahu maradiisa fii cunuqii qoortiisa maradiisa intuu cuqba soo qaatuu nebiga intuu qoorta u geliyey yuu ku eh, mtaqaanaa ku laabay fakhanaqahu wuu ku ceejiyey khaniqan ceejo shadiidan daran aad buu marada dhuunta ugu laabay wa aataa waxaa tegay alsariiqu kii qaylinayay ilaa abii bakar buu u tegay asagoo oranaya adrig saaxiibaka saaxiibkaaga ka gaar maxamed waa la dilay ka gaar haddaad nool ku gaarto waa la ceejinoyaa maradiisaa dhuunta lagu xiray ee adrig abuubakarow haleel saaxibaka saaxiibkaaga fa jaa'a wuu yimid waa abuubakar wa akhada wuxuu qabtay bimankibay cuqbata cuqba gargarabkiisa wa dafacahu wuu ka riixay can ilnabiyi sala allah calayh wasalam waakhada wuxuu guda galay abuubakar yadribu haada kan inuu garaacaayo wayujaahidu haada midkan uu ka celinayo nebigu la dagaalamayo wahuwa yaquul uu leeyahay abuubakar weylakum halaagiiniyow ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin an yaquula rabbiy allah yidhi rabbigay waa allah rabbigay ilaahay waaye nin yiri miyaa dilaysiin fansarafuu wayba ka soo jeesteenba can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ceejidii iyo garaacay rasuulka ku hayeen way ka soo jeesteen ilaa abiibakar bay u soo jeesteen wadarabuuhu way garaaceen darban garaacid laa yucrafu lakala aqoonsan waayey la aqoon waayey wejhu wejigiisa min anfihi sankiisa say u tumaayeen hilib iyo dhiig suu u noqday garaacitaanka sankiisii afkiisa meeshay ku kala yaalaan ayaa la kala garan waayey wa kaanad lahu waxaa u sugnaa arbacu khadaa'irin afar khadaa'ir carabtu tima dhaadheer bay lahaan jireen marka way tidi jireen ama way tidci jireen afar tidic buu marka lahaa oo timihiisa ah yamassuuna minha way qabanayaan xaggeeda shay-an shay famaa yamassuuna dheh minhaa shay-an shay ka qaban maayaan ilaa rajac uu kusoo soo noqona kii inta qabta saa u jiida ku kale haddana imaanaya kiibaa ku noqonaya fa xamalatu way xambaareen ilaa dhulka uu ku dhacay way xambaareen banuu taymin waa qabiilkiisiiye fii hawbin bay ku xambaareen maro sidii nin meyd oo kale maraa lagu dhex dhexdoodo waa la qaaday waadkhaluuhu waxay geliyeen mansilahu gurigiisa walaa yashkuuna ayagoon ka shakinayn fii mowtihi geeridiisa jugtii iyo qacdii lagu haayey markay arkeen kan waa nool yahay maba isdhahayninba fatakallama aakhira nahar buu hadlay wuu suuxsanaa maalinta aakhirkeedii buu soo hadlay waa habeenkiiye fasa'ala can rasuuliillaahi buu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam allahu akbar indhaha markuu saa u kala qaaday nebi maxamed aaway buu yidhi rasuulka ma nool yahay waayo asoo la garaacayo la marjinaa ugu dambaysay ma cabbaar buu suuxsanaa markii suuxdinta uu ka soo kor noqday uu saa indhaha u soo kala qaaday wuxuu yidhi rasuulkii aawi ma nool yahay fasa'ala can rasuuli illaahi falaamuuhu way la dagaaleen qoomkiisii wa kharajuu min cindi agtiisana way ka baxeen warkii dartiis laguu dilay oo saan lagu yeelay oo dhibkan iyo mashaakilkan laguu gaarsiiyey yad weli sheegaysaa magaciisa miya saasay markaa yidhaahdeen wa kharajuu way ka baxeen min cindii agtiisa wa carada calayhi aطacaama cuntaa loo soo bandhigay waasharaabi cabitaan faabaa wuu diiday abubakar an ya'kula inuu cuno oo yashrab ama uu cabo xataa yaraa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiguu arko ilaa nebi moxamed aan arka buu yidhi cuntana ma cunaayo sharaabna ma cabaayo falamaa markii hada alleyl habeenkii uu degey wasakana nasakiina ay xasileenoo saantii ay yaraatay awsaluuhu waxay gaarsiiyeen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wahuwa rasuulkuoo fii daari alarqam ku jira falamaa wajadahu markuu helay bikhayrin inuu ku sugan yahay nebiga uu dad qabo saaqa lahu waxaa u dhadhamay markaa oo ku socday altacaamu waasharaabu markaasuu cunay oo cabay waqad kharaja wuu baxay abuu bakar radi allaahu canhu balse meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam